alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray risaaladii ku saabsanayd xusnu muslim dikriga ku saabsanayd baynu ku soo jirray sheikhu waxau uhi raximahullah maa yaquulu ida wadaca thawbah waa baabka shanaad maa yaquulu muxuu odhanayaa idaa wadaca thawbahu markuu dhigo maradiisa muxuu odhanayaa bimacnaa markuu iska bixiyo muxuu odhanayaa markuu iska bixinayo idaa wadacana looma jeedo ficlan markuu dhigay ee waxaa loo jeedaa markuu doonaayo inuu dhigo ayaa laga tilmaamaya intaanu cawradiisa faydin ka hor ayuu markaa dikrigan odhanayaa si shaydaankii looga daafaco oo dhibta shaydaanku ayna u soo gaadhin maa yaquulu waxaa kuugu bannaan inaad istifaamiya ka dhigto su'aal waxaa kaloo kuugu bannaan inaad mawsuulo ka dhigto aad tidhahdo aladii yaquuluhu idaa wadaca thawbah bismi illaah wuxuu sheikhu yidhi wuxuu odhanayaa bismillaahi bismillaahi buu odhanayaa markuu doonayo cawradiisa inuu faydo ama ha ahaato inuu dharka iska beddelaayo ama ha ahaato inuu markaa doonaayaba inuu xaajadiisa guto oo uu istijoodaba doonayo ha ahaatee cawradiisaba mar hadduu faydaayo wuxuu odhanayaa bismillaahi hadduu maryaha iska beddelanayna waa saas i leeg xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wakhayruhu ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaana jira duruq mutacadida dariiqyo kala duwanoo xadiidkani ku soo arooray baa jirta mid wuxuu sheegayaa sitru maa bayna acyuni iljinni wa cawraati banii aadama idaa wadaca axadukum thawbahu bismi illaah taadka u dhaxeeya iyo asturka u dhaxeeya indhaha jinka iyo cawrada bini aadamka u dhaxeeya markuu maradiisa ruuxu dhigayo waa inuu yidhaahdo bismillaahi uu yidhaahdaa xadiiskaa waxaa soo wariyey ibnu maajah iyo tirmidi tirmidi iyo ibnu maajah baa soo wariyey min xadiisi caliy duruq kalena waa leeyahay xadiiskani wuxuu sheegayaa idaa wadaca axadukum hawbahu lafdi kale waxaa ku soo arooray idaa dakhala axadukum alkaniifa hadduu midkiin gelayo suuliga gelayo waa maradhiggii unbay iyaduna la mid tahay calaa kulli xaal xadiiska culammada qaarkood xoogaa waa istinkaareen oo sida markaa a'immada qaarkood laga soo wariyey waa ay istinkaareen laakiin culammada qaarkood ayaa quweynaya oo tilmaamaya turuqda uu leeyahay daraaddeed inuu isquweynaayo isxoojinayo oo ay iskabayaan sidaas aawadeed dikriga caynkaasa waa in la yidhaahdaa marka la beddelanayo ama marka suuliga marada layska qaadayo intaan marada layska qaadin oo cawrada la bannayn ka hor ayaa bismillaahi la odhanayaa sida xadiidka soo socda laftiisuna inoo sheegayo beddelaaduna waa la mid taasna waxaa ku jirta in cawradii laga qarsanayo jinka in laga qarsanayo marka weliba dumarka ayay mu'akad u sii tahay bay yidhahdeen culammadu waayo jinku waxay doonayaan inay markaa la wadaagaan ayay doonayaanoo mushaarako sameeyaan oo insiga dumarka inay la wadaagaan ayay markaa rabaan sidaas aawadeed rag iyo dumarba iyadoo lagu dadaalayo dumarkuna si gaara waa inay u sii dadaalaan waxaa kaloo dhici karta in lafteedu waa ka iman kartaa oo sida insigu il u leeyahay baa jinkuna il u leeyahay marka haddii waxa weeye qofka quruxdiisii uu muujiyo waxaa dhici karta haddaanu difaac dhiganin in waxa weeye markaa jinkuba inay eleeyaan waa suuroobi kartaa hadday laakiin bismillaahi uu ruuxu yidhaahdo waa laga xijaabayaa indhihii jinka oo markaa jinkii ma arkayaan insigii isaga arkayo iska asturayo oo meel baydhsan ama asturan ayuu markaa gelayaa ama meelaan cidi ka dhoweyn laakiin jinkii dee ma arkayo waxaa laga yaabaa inuu markaa aadba ugu dhow yaho agtiisa uu joogo ama halka uu doonayo inuu fadhiisto inuu joogaa laga yaabaa ama suuliyada laftooda inuu ku soo xaadiraaba dhici kartaa marka maadaamay sidaas tahay waa in difaaca la dhigtaa oo bismillaahi laga hormariyaa baabka lixaad ducaau dukhuuli alkhalaa baabkanna wuxuu ku saabsan yahay suuriga marka la gelayo ducada lagu ducaysanayo ayuu u baab lagaga hadlayaa sheikhu wuxuu idhi markaana waxaa la odhanayaa bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allaahumma ayaa allaahu ilaahayow innii acuudu bika anigu waxaan kaa magan galay min alkhubthi waalkhabaa'is shayaadiinta kuwooda lab ayaan kaa magan galee xunxun alkhubthi waxaa loo jeedaa dukraanu shayaadiin shaytaamada kuwooda lab baa loo jeedaa waalkhabaa'isi iyo shaytaamada kuwooda dhadig ayaan kaa magan galay yacnii khabas bay u saaxiib yihiin iyo xumaan marka waxaa laga tilmaamayaa shayaadiinta ama jinka kuwooda xunxunee lab iyo kuwooda xunxunee dhadig baan kaa magan galay macnuu saasuu u dhacay bacdu ahlicilmi waxay kale ku fasireen inuu xumaan oo dhan markaa ka magan gelaayo ilaahay laakiin badanka culammadu waxay u fasiraan in loo jeeda alkhubsi iyo walkhabaa'is ee jinka kuwooda xunxun ee lab iyo kuwa dhadig alkhabaa'isna waa kuwa dhadig alkhubsina waa kuwa lab weeye laba siyood baa loo dabdiyaayo alkhubuthi iyo alkhubthi labadaba waa loo dabdiyaa culamada qaar waxay ka dhigayaan laba luqo culammada qaarna macnahay kala duwayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen khubsi keliya la akhrinayaa waxaana loo jeedaa sa aynu sheegnay shayaadiinta kuwooda lab baa loo jeedaa kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala alkhalaa'a qaal nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam markuu suuliga gelaayo bimacnaa alkhalaa'a asal ahaan waxay ahayd almakaanu alkhaali meesha cidlada a ah bay ahayd waayo caadatan meesha lagu xaajo gudanayay waxay ahaan jirtay cinda alcarab meel bannaan oo aan cidi joogin waayo suuliya may samaysan jirin haaliban sida tirada badan le may samaysan jirin markii dambena waxaa loo isticmaalay meel kastoo lagu xaajo guto ayaa khalaagii lagu itlaaqay oo lagu magacaabay marka wuxuu odhan jiray allaahumma innii acuudu bika min alkhubhi waalkhabaa'if saasuu odhan jiray xadiiska sidaa ku soo arooray waa saxiix weeye bukhaari iyo muslim baaba soo weriyey amaa ziyaadada uu sheekhu ku daray oo bismillaahi ah ziyaada inay tahay waxaa ku tusinayaa calaamaddan macquufataynka la yidhaahdo ama mackuufataynka la yidhahdo labadaba waa lagu itlaaqaaya waa calaamatu ziyaada haddaad aragto calaamaddaa yare bismillaahi labada hareerood ka marsan yacnii hadalka haddii wax lagu kordhiyo lagu ziyaadiyey baa calaamadda loo dhigaa riwaayo kaluu kaga kordhiyo xadiidka hore aynu soo sheegnay ee baabka hore aynu ku soo sheegnay marka sheegayey asturka u dhaxeeya indhaha jinka iyo cawraadka bini aadamka marka uu gelaayo suuriga waa inuu yidhaahdo bismillaahi riwaayadaasuu ka soo qaatay markaasuu labadii isku kabay shiikhu si labadaba laysugu daro ayuu isugu kabay saas aawadeed buu hoosta wuxuu ka odhanayaa wa ziyaadatu bismi illaahi fii awwalihi akhrajaha saciid ibnu mansuur dariiq kalena waa lagu soo wariyey weliba oo ziyaadada saciid ibnu mansuur baa soo saaray waxaa kaloo soo saaray ibnu abi shayba musannafkiisa waxaa kaloo soo saaray ibnu sakan saxiixiisa waxaa kaloo soo saaray tabaraani awsadka sheekh albaanina waa saxiixinaya marka maadaama ziyaadadaasina ay asaxday ayuu labadii isku daray si labadaba loo wada yidhaahdo haddaba xadiidku wuxuu sheegayay idaa dakhala alkhalaa markuu khalaaga galo loogama jeedo ficlan markuu galay ee waxaa looga jeedaa markuu doonayo inuu galo ayaa muraad ku yahay taana waxaa caddaynaysa riwaayo kale oo bukhaari soo wariyey oo sheegaysaa idaa araada an yadkhula alkhalaa markuu nebigu doono sala allahu alayh wasalam inuu khalaaga galo ayuu sidan odhan jiray saas aawadeed intaan suuliga la gelin ka hor oo la doonaayo in la galo ayaa la odhanaya bismi illaah allaahumma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'is taasna waxaa ku sugan in arrinkaasi sunno yahay in la isticmaalo fadiila ku jirto waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnihii nebiga weeye waxaa kaloo ku sugan shaqada wixii la bilaabayaba in lagu bilaabo bisimka ilaahay wax kastoo oo wanaagsan in bisimka ilaahay lagu bilaabo ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan in ilaahay la magan galo oo isaga la kaalmo weydiisto oo ducadu siday u fiican tahay ayaa laynoo tilmaamaya ducadu inay wanaagsan tahay ayaa laynoo sheegayaa oo ruuxii waa daciif waa taag daran yahay saas aawadeed waa inuu isku xoojiyaa kaalmo weydiisadka uu ilaahay kaalmo weydiisanayo iyo magangalka uu ilaahay magan galaayo ciddii ilaahay magan gasha oo yacni difaac ilaahay weydiisata inuu rabbi daafaco ilaahay waa daafacayaa sharkana waa ka ilaalinayaa cidda markaa dhufayskaa gashana oo difaacaa xidhatana shaytaan waxba yeeli maayo baabka toddobaad ducaa'u alkhuruuji min alkhalaa suuliga marka laga soo baxayo ducada lagu ducaysanayo ayaa halkanna lagaga hadlaya sheikhu wuxuu yidhi markaa waxaa la odhanayaa ghufraanak marka suuliga laga soo baxo ama meeshii lagu xaajo gudanayey marka laga soo baxo oo istijadii la soo dhammaysto markaa dabadeed baa waxaa la odhanayaa ghufraanak ilaahu adaannu ku dembi dhaaf weydiisanaynaa taana waxaa ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray min xadiisi caaisha in nebigu sala allahu alayh wasalam kaana ida kharaja min alghaa'iti qaala ghufraanak nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ka soo baxo meesha uu ku xaajo gudanayo wuxuu odhan jiray ilaahayow adaanku dembidhaaf weydiisanaya ay as'aluka gufraanak dembidhaafkaagaan ku weydiisanayaa kaa baryaya xadiiskaa waxaa soo wariyey bukhaari ayaa ku soo wariyey adabulmufradka saxiixa kuma soo werin adabulmufradku ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey nasaa'i kuma soo warin suqraha kuma soo warin laakiin wuxuu ku soo warinayaa kubraha ama camalulyowm walleyla ayuu ku soo warinaya culammadii hore qaarkood waxay isticmaali jireen hadday yidhaahdaan afarta asxaabu sunan baa soo wariyey oo uu nasaa'i kubraha ku wariyo iyo inuu markaa suqraha ku wariyaa farqi uma lahayn ee hadduu xataa sunanu kubra ku soo wariyey waxay odhan jireen afarta asxaabu sunan waa soo wariyeen hadday saddexda kale la wariyaan saas aawadeed baa kutubaha qaarkood caswiga markay sheegayaan nasaa'ina waa soo wariyey ay ugu jirtaa sunanlkubruhu oo suqro aynay ku gaar ahayn yacnii siday u jeedaan aynay sidaa ku gaar ahayn sida muta'akhiriinta in badani ay ugu khaas yeeleen suqraha warkaa ugu gaar yeeleen sunanu suqraa culammadii hore markaa in badanoo ka midi kuma gaaryeeli jirin waxaa kaloo soo wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim baa soo wariyey tirmidi waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiidku waa xasan xaakimna waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey ibnu khusayma waa saxiixiyey nawowi waa saxiixiyey albaani waa saxiixiyey lafdigiisa tirmidiga wuxuu ahaa kaana idaa kharaja min alkhalaa'i yacnii wuxuu ahaa markuu khalaaga ka soo baxo ayuu sidan odhan jiray calaa kulli xaal waana isku macnay waxaa laga qaadanayaa marka ruuxu dantiisa uu soo guto oo uu soo istijo dhammaysto oo meeshuu ku istijoonaayay uu ka soo baxo inuu ilaahay baryo oo ilaahay dembidhaaf weydiisto sidaa nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay u dembidhaaf weydiisanayey haddaba dembidhaaf weydiisadkan munaasabada arrinkan ay la leedahay waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dikriga ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam xuska uu ilaahay xusayuu aad u fara badin jiray marka intaa uu khalaaga ku jiro inaanu dikri la iman waanu ilaahay xusin arrinkaasuu ka dembi dhaaf weydiisanayaa qowlkaa culammada qaar baa yidhi laakiin nadar baa ku sugan waayo ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani inuu mar walba nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay dembidhaaf weydiisanayey deliil sheegaya marka uu xaajo gudanayo inaanu ilaahay xusi jirin ma hayna bay culammada qaarkood yidhaahdeen saasaawadee jawaabtaa waa laga qawisan yahay jawaab kala ka fiican jawaabtaa kale waa maxay jawaabtaa kale ka fiican waxa weeyaan ruuxii nicmooyinka ilaahay shukrigeeda inaan u gudanaynin oo kollayba aan u wada oofinayn buu ilaahay ka dembi dhaaf weydiisanaya yacni waxa weeye markii hore nicmataliijaad nicmadii jirsiinta markii dambe nicmatulicdaad nicmadii diyaarinta markii dambe nicmatu alimdaad nicmadii ziyaadinta iyo waxsiinta quruskan uu cunayo hadday cunto tahay iyo hadday sharaab tahay iyo hawadan ku tamatucayo iyo raaxaysigan waxaasoo dhanba waa nicam ilaahay nicmo kastaba waxaa markaa ka imanaysa inuu ilaahay uga shukri noqo kullu nicma marka cuntadii iyo cabbitaankiibuu u yasiray markaasuu waxa weeye markaa ka yeelay mid cuni kara ile dadka qaarkood ma cuni karaane markaasuu cunay markaasaa loo sahlay markaasay calooshii tageen markaasaa dheefshiidkii haddana loo sahlay markaasaa wixii wax anfacayay oo dhan jidhkay kala galeen shay waliba mawdicii u anfacayuu tegey ya manaaficdii markuu kala baxay ayaa fadalaadkii ziyaadadee soo hadhay buu ilaahay wuxuu u yasiray inay si sahlan u soo baxdo ile dadka qaarkood baa kaadidu ku xidhantaa qaar baa saxaradu ku xidhantaa qaar baa dheefshiidkoodu aanu shaqaynayn ya marka waxa weeye intaasoo dhanba inuu ilaahay u sahlay haddana nicamkii ilaahay shukrigeedii aanu wada gudanayn taqsiirkaasuu ilaahay ka dembi dhaaf weydiisanaya haddii nebigii sidaa la yidhi bal innaga maxaad moodday oo innagu laga yaabo inaynu macaasi iyo dunuub u adeegsanayno nicmooyinkii ilaahay nicmooyinkii ilaahay waxaynu kaalmaysanaynaa wakhtiyada qaarkood macaasi iyo dunuub baynu kaalmaysanaynaa marka kufraanka iyo dembidhaafka inaynu ilaahay ka barinno inaynu farabadinna laga qaadanayo xadiis kale waa la soo wariyey oo sheegaya marka laga soo baxo suuliga in la yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaanii in sidaa la yidhaahdo laakiin xadiiskaasi waa daciif isagu ma asixin idan waxaa lagu camalfalayaa kan kaa laguma camal falayo waayo kaa kale waa daciif baabka sideedaad addikru qabla alwuduu xuska ilaahay la xusaayo weysada ka hor ayuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa marka la doonayo in la weysaysto waxaa lagu bilaabayaa bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ayaa lagu bilaabaya waxaana soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu bismillaahi ku bilaabay weysada waa soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay oo nebiga laga soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh weyse ma leh kaan ilaahay weysadaa ku xusini wax weyse'a ah ma leh riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan laa salaata ila bituhuur ama laa salaata liman lam yatatahhar walaa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh macnuhu wuxuu dhacayaa salaad male kaan weyse la iman tahaaro aan la iman weysena male kaan weysada ilaahay ku xusin xadiidkaa waxaa laga soo wariyey weysada diidaaya haddii aan xus ilaahay lagu xusin min xadiisi abi hurayra oo min xadiisi abi saciid waxaana soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakim ayaa soo wariyey culamo badan baana quwaysay xadiiskaas toban caalim in ka badan ayaa xadiiskaa quweeyey cid taxsiinisa iyo cid saxiixisaba ibnu abi shayba shiikhii la odhan jiray wuxuu yidhi bazaarna waa laga soo wariyey wuxuu yidhi habta lana ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaala laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh waxaa noo sugnaatay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam weyse male kaan weysada ilahay ku xusin wax weysaa ah male culamo badanoo mutaqadimiin iyo muta'akhiriinba leh ayaa xadiiska quweeyey axmed maxamed shaakir iyo albaanina waa ka mid culammada quweynaysa horena culammadii quwaysay ibnuqayim iyo khayrkoodba waa ka mid xadiidkan waxaa laga qaadanayaa weysada marka la doonaayo in la weysaysto in magaca ilaahay lagu bilaabo ayaa laga qaadanaya waayo shay kastoo wanaagsan magaca ilaahay baa lagu bilaabaa hadday dhacdo ruuxu inuu ilaawo oo weysadii ku dhex jiro mawdica uu ee ku xasuustay ayuu ilaahay ku xusayaa intii horena ma soo celinayo ha yeeshee daahirka xadiidku waxaad mooddaa inuu tilmaamayo weyse inayna asaxayn in macnaha soo degdegaya macnaha yahay jamaahiirta culammadu oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanafiya ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen magaca ilaahay in weysada lagu xusaa waa sunne ee waajib ma aha ee sunne weeyaan bay yidhahdeen madhabta xanaabiladu iyagu badankoodu waxay qabaan inay waajib tahay weysada in ilaahay lagu xuso waxay bacdigood mareen waajib weeye in weysada ilaahay lagu xusaa ruuxii xasuusan waajib bay ku tahay hadduu ka tago ku dambaabayo laakiin hadduu ilaawo laa xaraj hadduu ilaaway oo weysadii ka baxay ma soo celinayo oo dhibi ma saarna sidaana riwaaya can imaam axmed baa lagu soo wariyey waana sida badanka xanaabiladu ay mareen muwafaq ibnu qudaama isagu wuxuu maray inaanay waajib ahayn oo wuxuu yidhi xadiidku markaa waa daciif oo ma sugna muwafaq ibnu qudaama waa saaxib almughni isagu tarjiixiisa saasuu maray xadiidka daahirkiisa jamaahirtu waxay ku xambaareen jamaahirtu waxay kaga jawaabeen xadiidka inay yidhaahdaan bacdigood waxay yidhahdeen xadiidku ma asixin bacdigoodna waxay yidhaahdeen haba asixee waxaa loo jeedaa weyse dhammaystiran baan jirayn baa loo jeedaa oo kaamil ah laakiin asalkii weysadaan jirayn loogama jeedo asalkii weysadaan jirayn loogama jeedo waxayna taa ku kaalmaynayaan adilada soo aroortay ee weysada sheegaysa ee nebigu sala allahu alayh wasalam inuu cid weyse baray ka warramaysa laguma soo darin tacliimtii la baraayey weysada inuu bisimka ku bilaabaan hadday lagama maarmaan ahaan lahaydna waa la sheegi lahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam weyse barka uu dadka weysada barayo ayuu ku dari lahaa taasay qariino waxay uga dhigeen in laga tilmaamayo weyse dhammaystiran baan jirin in sidaa looga jeedo calaa kulli xaal waxaa habboon inaan laga tegin bisimka in lagu bilaabo weysada haddiise markaa la ilaawo yacnii ruuxii weysadii kaama asixin la odhan maayo weysadu way asaxaysaa waxaana laga tilmaamayaa inay tahay sunna mu'akada inay tahay wallahu aclam baabka sagaalaad addikru bacda alfaraaqi min alwuduu xuska ilaahay la xusayo marka weysada laga faaruqo dabadeed ayaa halkanna lagaga hadlayaa weysada marka uu ruuxu dhammaysto si fiican u weysaysto dabadeed wuxuu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahoo yaqiinsanahay an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niya laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah oo keliya in la caabudaa waa xaq cidda allah ka soo hadha in la caabudaa waa baatila xaq maaha waxdahu xaaluu allah keligii yahay waa tawkiid lilihbaat ay munfaridan laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn waa tawkiid lilnafyi waa xaalataan mu'akidataan laba xaaladoodoo adkaynaya shahaadadii la soo sheegay weeye shahaadadiina waxay ka koobnayd ashhadu an laa ilaaha ila allah laba rukni waa nafyi iyo ihbaat waa diidmu uluuhiyada xaqa ah loo diidaayo cidda allah ka soo hadhoo dhan oo laa ilaaha ah iyo isbaat ilaahay loo sugayo uluuhiyada xaqa ah oo ah ila allah labadaa qadar bay ka koobantah shahaadada tawxiidka labadaa ka kooban marka waxdahu waxay adkaynaysaa ila allah laa shariika lahuna waxay adkaynaysaa laa ilaaha ayay adkaynaysaa wa ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsan ictiqaadsanahoo yaqiinsanoo caddaynaya anna muxammadan in muxammed cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam inuu yahay sidaas ayaan qirayaa waa shahaadada qaybteedii labaad waa shahaadatun birisaala xadiidka sidaa ku soo arooray waxaa soo wariyey imaam muslim baa ku soo wariyey saxiixiisa cumar baana laga soo wariyey in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa minkum min axadin yatawada'u fayubligu aw yusbiqu alwuduu'a uma yaquulu dabeedna dikrigan buu sheegay kadib wuxuu yidhi ilaa futixat lahu abwaabu aljannati ahamaaniya yadkhulu min ayiha shaa yacni ma jiro ruux weysaystaa oo weysada dhammaystiraa weysadii waa in si fiican loo weysaystaa haddaanu ruux weysadii dhammaystirin dee fadiiladii heli maayo waxaaba dhacaysa inaan weysaduba asixin haddii markaa xubnihii aan markaa weysada si fiican loo gaadhsiin oo wejiga aan si fiican loo maydhin dadka qaarkood waxaa dhacda in wejiga aynay wada maydhin waayo ma garanayaan inta wejiga la yidhaahdo wejiga waxaa la yidhaahdaa halka madaxa timuhu ka soo baxaan halkaa laga soo bilaabo caadatan halkay timuhu ka soo baxaan timoolaydaas laga soo bilaabo laftaa garhka laga gaadhayo ayuu xagga dheerarka u yahay xagga ballaarkana wuxuu u yahay dhegta meeshaa yar ee markaa dhegta ka mida ee wejiga dhabanka ugu soo xigtaa halkaas yani ilaa shaxmat aludun yani halkaas ilaa halkeeda kale waa in la gaadhaa halka garhka iyo u dhaxaysa dhegta in la maydho weeyo wejigay ka mid tahay haddaan la maydhin wejigii lama wada maydhin saas aawadee weysadaadi asixi mayso waxaa layna amray wejiyada in la maydho marka waxa weeye dhegta dacalkeeda laga soo gaaro ilaa dhegta dacalkeeda kale ballaarhka halkaasu u yahay dherarkana wuxuu yahay marka intaynu sheegnay xagga gacmaha marka la maydhayo waa in suxullada ama xusullada kolba sidaad u taqaan waa in markaa maydhitaanka la gaadhsiiyaa gacmaha iyo eh, faraha iyo baabacada iyo halka udhaxaysa faraha intaba waa in la maydhaa oo biyaha la gaadhsiiyaa dadka qaarkood waxay sameeyaan marka hore faraxashaan oo tii sunnada ahayd bay la yimaadaan ee weysada ay bilaabayaan marka dambe laakiin waxay maydhaanuun yacni intaas jalaqsatayda ka horraysa ama faraha biyaha ma gaadhsiiyaan de waana qalad marka hore weysada la bilaabaayo in la faraxashaa waa sunne laakiin marka dambe gacmaha la maydhayo ilaa faraha caaradooda iyo dhexdooda in lala maydhaa ilaa xusullada laga gaadhayo waxa weeye waa waajib oo gacmo maydhkii bay ka mid tahay marka sunnaha markii hore aad la timi kaa kaafin maayo kaagama filla gacmo maydhkii waajibka ahaa ee ilaa faraha caaradooda laga gaadhaayo ilaa suxullada laga gaadhayo dhammaan intaa inta ka dhexleeya waa in markaa la wada maydhaa oo si fiican loo gaadhsiiyaa suxulka ama xusulka in biyihii si fiican u gaadheenna waa in la hubiyaa waayo laalaab buu leeyahay isagoo kala baxsan haddaad markaa biyaha mariso waxaa dhici kartaa inay biyihii meelaha qaarkood ka boodaan laakiin haddaad soo laabto waxa weeye si fiican bay biyihii u gaadhayaan taasna waa in markaa lagu dadaalaa cirbaha waa in si fiican loo gaarsiiyaa yacnii canqawiyada waa in markaa waxa weeyaan ilaa laga soo gaadhaayo waa in markaa la wadaa maydhista waa in la wadaa marka ruux kasta oo weysaysta oo weysadii dhammaystira dabeedna sidan yidhaahdaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam albaabada jannada ee sideedda in loo furayo oo albaabku doono uu ka gelayo ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanaya waa midda koowaade in weysada la dhammaystiro waa midda labaadee waxaa laga qaadanaya marka weysadii laga faaruqo waa in markaa shahaadataanka labadaa shahaado waa in weysadii lagu khatimaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduh wa rasuuluh labadaa waa in lagu khatimaa marka fadliga dikriganu leeyahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya albaabada jannadu inay sideed yihiin baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa fadiilada dikrigani leeyahay ruuxan inuu ku mutaysanayo inuu sideedda albaabe albaabada jannada ka midka ah kuu doono inuu ka galo inuu ku mutaysanayo yacni saasaa laga qaadanaya marka fadiilo weyn baa ku sugan cabduhu wa rasuuluhu maxaa loo kulmiyey ahlucilmigu waxay yidhahaan waxaa loo kulmiyey si aan nebiga sala allahu alayh wasalam loogu talax tegin oo qadarkiisii loo dhaafin oo la ogaado inuu yahay cabdi addoon inuu yahay la ogaado oo wuxuu ilaahay la gaarka ahaa aan la siinin ayaa cabduhu loo yidhi wa dafci lilifraad in lagu talax tagaa la daafacaya cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac waatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa addoonoo lama caabudo waa rasuuloo lama beeniyo ha yeeshee waa la ateecaa waana la raacaa marka labada saasaa loo kulmiyey wa rasuuluhuna waxaa loo dafcan litafriid in xaqiisii laga gaabiyo ayaa markaa iyadana lagu diidaya lagu daafacaya in nebiga la yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam waa addoon ilaahay inaynay tanqiis nebiga la nuqsaaminayo hoos loo dhigayo inaynay ahayn ayaa laga qaadanayaa aayaadka qur'aankana waa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu addoon ilaahay yahay axaadiistana aad bay ugu soo aroortay aayado mutacadidana waa ku soo arooray imaamu tirmidi wuxuu soo wariyey xadiidkan laftiisa waa soo wariyey isagu wuxuu ku daray inta hore markuu sheegay labada shahaado wuxuu kaloo raacinayaa allaahumma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriin allaahumma ilaahayow ijcalnii iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan mid ka mida iga dhig wajcalnii iga yeel min almutatahiriin kuwa isdaahirinaya isnadiifinaya mid ka mida iga yeel ducadaana waa ku darayaa marka ruux kastoo weysaysta weysadii dhammaystira labada shahaado sidaa laynoo sheegay ugu dhawaaqa ducadaana raaciya allahuma ajcalnii min altawaabiina waajcalnii min almutatahiriin albaabada jannadee siddeedda abaa loo furaa marka xadiidka riwaayada sidaa ku soo aroortayna waa saxiixa sheikh albaanina waa saxiixinaya culamakana waa saxiixiyeen duruq mutacadidana waa leeyihi duruq mutacadidana waa waxaa laga qaadanayaa dadka qaarkood albaabada jannada in la odhanaayo kaa doonto ka gal waa fadiila cadiima acmaasha saalixaadkaah dadka qaarkood markay camal mucayana la yimaadaan camal gaara markay la yimaadaan albaab baa looga yeedhaa albaab ayaa looga yeedhaa saa'imiintu waxay ka galaan albaab la yidhahdo baabu rayaan ayay ka galaan wahaakada albaabbo markaa mutacaddidaa jira xadiiskani wuxuu sheegayaa ruuxa weysada wanaajiyey markuu weysadii dhammaystirayna ku khatimay dikrigaas in albaabbada jannada ee siddeedda ah kuu doono inuu ka gelayo oo loo furayo suu uga galo ayuu xadiisku sheegaya waa fadiila cadiima waa fadli aad u weyn yacanii weysada dhammaystirkeedu iyo ilaalinteedu waa arrin weyn weeye waayo xadiis waxaa ku soo arooray laa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'min weysada ma ilaaliyo ruux muumina mooye ruux kale yaa waxaa la soo naqliyaa gabadh zaahidadoo wakhtigii salafka joogtaa waxaa loo sheegoo la yidhi shaafici waa dhinta markaasay waxay istihi shaafici ammaan markaasay waxay tii kaana yuxsinu alwuduu' alla weysadu wanaajin jire si wanaagsan buu weysaysan jiray innaga waxaa laga yaabaa weysadu wanaajin jiray inaynay fadli aad u weyn oo bimacnaa ammaan aad u weyn agteenna inaynay ka ahayn baaba dhici karta in badanoo inaga mida laakiin iyadu waxay ku kaaftoontay markay istiri ammaan u dhammee weysaduu wanaajin jiray marka weysada in la wanaajiyo dikrigaana lagu khatimo waxa weeye fadli weyn baa ku jira ducada lagu ducaysanayo allaahuma ajcalnii min altawaabiin ilaahu waxaad iga yeeshaa kuwa toobadkeenka badan iga yeel tawaab waa mubaalagatu taa'ib wajcalnii min almutatahiriin ruuxii waa dembaabayaa dembi kastoo ka dhaca inuu ka toobad keeno inuu ilaahay waafajiyo waa nicmo ilaahay weyn kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun bini aadam kastaa waa gef badan yahay cid kastoo gef badanna waxaa ugu khayr badan cidda toobadkeenka badan marka khayriyadaasaa lagu ducaysanaya inuu ilaahay tawfiiqda ilaahay ba inuu ilaahay waafajiyo ayaa lagu ducaysanaya munaasabada labada ka dhaxaysa waa maxay min almutatahiriin iyo min atawaabiin towbadu waa tahaaratun fi lbaatin xaggii qalbiga ayaa markaa dunuubtii waxay ka dhigan tahay uskag bay ka dhigan tahay iyo najaaso oo kaley ka dhigan tahay dembiyadu nooc marka waxa weeye nijaase iyo uskag ah weeye marka towbaddiina dembigii bay ruuxa ka xalaysaa oo ay ka nadiifinaysaa marka waa tahaaratu lbaatin tadahurkan la tahaaro qaadanaya najaasaadka iyo xadasyada layska taahirinayaana waa tahaaratun fi daahir waa tahaaro muuqata oo korka laga tahaaro qaadanayo labadii tahaaraa kulmay tahaaratulbaatin tahaaradii qarsoonayd ee qalbiga la nadiifinayey ya iyo ruuxda iyo tahaaradii muuqanaysay ee jidhka la daahirinayo la nadiifinayay xadiis kale waxaa kaloo ku soo arooray waysada marka la dhammeeyo dabadeed in la yidhaahdo subxaanaka wa wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk sidaana xadiis baa lagu soo wariyey lafdigiisa aan laqbayno dikriga macnihiisu waxa weeyaan subxaanaka ilaahu xumaan ka dheeraan baa ku sugnaato adaannu xumaan kaa dheeraynaynaa bimacnaa kugu ammaanaynaa inaad xumaan ka nasahanto ka dheer tahay oo xumaan aad ka hufan tahay waxalla wixii nuqsaan ah wax wixii xumaan ah yani waad ka dheerti waad ka fogti shaqo kuma allaahumma ilaahayow ayaa allaahu ilaahayow wa bixamdika ay wa usabbixuka tasbiix labaad baad qadaraysa wa usabbixuka waa kuu tasbiixsanaya adaanku nazahaya oo xumaan kaa dheeraynaya kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay bixamdika xaal mahadnaqaaga aan kuu mahadnaqayo aan ku dheehanahay bimacnaa waxaan isku larayaa tasbiix iyo mahadnaq labadaasaan isku daraya ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsan oo yaqiinsanahay an laa ilaaha ilaa ant ay annahu shaniya laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane ilaahayow aduunbaa ilaah xaqa ah astakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayk waa kuu toobad keenaya xadiiska sidaa lagu soo wariyey waxaa laga soo wariyey abi alkhudri baa laga soo wariyey radia allaahu canhu ardaah inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man tawada'a faqaala subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk kutiba fii raqin uma tubica bitaabacin falam yuksar ila yowmi alqiyaama riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan uma tubica bitaabacin uma wudica taxta alcarshi falam yuksar ila yowmi alqiyaama xadiiskan waxaa soo wariyey nasaa'i fii camal alyowmi walleyla ayuu ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey tabaraani fi sahiir mucjamu sahiirka ayuu tabaraanina ku soo wariyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray isagoo mawquuf ku ah abu saciidin alkhudri waana siduu arjaxayo sheikh albaani ha yeeshee wuxuu odhanayaa mawquuf lafdigiisu ha ahaadee waa marfuucun xukman xukum rafcuu leeyaho waxay ka dhigan tahay inuu yidhi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam bay la macno tahay waayo arrinka uu sheegaya waa arrin haybi ah ruuxu markuu weysaysto hadduu sidaa yidhaahdo in hadalkaa loogu qoraayo harag loogu qorayo haraggaana la xidhayo la shaambadaynayo haraggaa carshiga hoostiisa la dhigayo haraggaa aan la furaynoo dib loo jebinayn ilaa qiyaamada laga gaadhayo waa arrin haybi ah caqligiisa keliya kuma garan karo maadaamay sidaas tahay yaa ila saxaabigu wuxuu doono iska odhan maayo muur ghaybiya wuxuu doono kama odhanaye waxaa lagu xambaarayaa nebiga inuu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam saasaa lagu xambaaraya marka haddiiba la arjaxo riwaayada mawquufada a la arjaxo waxay leedahay xukmu rafcay leedaho waxay la mid tahay nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam bay la xukumtahay waana saxiix sheekh albaanina waa saxiixinaya dikriga laftiisu waa ducadii kafaaratlmajliska kolle waa inoo keeni doonaa insha allahu sheikhu kafaaratulmajlis ducada la yidhaahdo oo mawdic kastoo la fadhiisto in la yidhaahda ay sunno tahay waa dikrigii weeyi marka fadhiyadii maadaamay ka mid tahay markaa weysada loo fadhiisanayana yaa in lagu khatimo weysadii ayaa laga qaadanaya ducada kafaaratulmajliska ana ruuxu hadduu khayr la yimi khayrkaa waxa weeye ayaa loogu khatimaayo yacni markaa ay noqotaa shaabad lagu khatimayo noqotaa haddii markaa dhacdhacyo laqwi ka dhacayna kafaaray u noqotaa iyo kafaara gud ayay u noqotaa dikrigani waa mid qiimo badan wuxuu ka kooban yahay tasbiix ilaahay loo tasbiixsanaayo wuxuu ka kooban yahay xamdinaq rabbi loo xamdinaqayo wuxuu ka kooban yahay tawxiid la qirayo wuxuu ka kooban yahay istikfaar iyo towbad in ilaahay la weydiisanayo isimka allahna in allah lagu baryayo ya intaa mid walba fadli gaara usoo kala arooray oo tasbiixda iyo taxmiidda in laysku laro ya subxaana allahi wa bixamdihi dee fadli weyn baa ku soo arooray kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcaiim marka subxaana allahi wa bixamdihi waa kaliima caiima oo weliba miisaanka ku culus sidaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ilahayna jecel yahay ashhadu an laa ilaaha ila allahna waa kalimatu tawxiid ruuxu wuxuu yidhahdo waa tii ugu fadliga badnay hadal uu yidhaahdo waa hadalkii ugu fadliga badnaa astakfiruka wa atuubu ilayk waa istikfaar iyo towbad in ilaahay laga baryayo gufraan iyo dembidhaaf in ilaahay la weydiisanayo towbadna in rabbi loo toobad keenayo taasna waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam awqaad badan buu inoo sharciyeeyey inaynu markaa istikfaarka iyo towbadda la nimaadno majaalista qaarkood intuu fadhiisto ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam astakfir allah wa atuubu ilayk ayuu ku celcelin jiray in fara badan marka iyadoo yacnii fadaa'ishaa kala duwan uu koobsaday iyo dikriyadaa kala duwan iyo ducadaa ayaa mawdic keliya intaa la wada odhanaya dikrigii horiyo kani maxay kale yihiin alafdal in la kulmiyo fadli badan labada fadiilaba si loo helo in la kulmiyaa fadli badan oo marka weysada laga faaruqo marka hore la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriin kadibna la raaciyo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk baabka tobnaad addikru cinda alkhuruuji min almanzil xuska ilaahay la xusayo marka laga soo baxayo guriga in ilaahay la xuso sheikhu wuxuu ihi marka guriga laga soo baxayo waxaa la odhanayaa bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabay ama magaca ilaahay baan isku daafacaya gaashaan ka dhiganaya tawakaltu cala allaah waxaan tala saartay allaah oo keliya aan tala saartay walaa xawla walaa quwata ila billaah yacnii wax xeelada iyo wax taba walaa quwata iyo wax awooda iyo tamara wax xooga iyo tamara nooma sugnaan oo aanu shaynaba ku awoodayno ama aanu shaynaba kaga baxsan karayno xarako kasta iyo dhaqaaq kasta iyo xasillooni kasta ma karayno tamar iyo tabaannu ku awoodno ma lihin ilaa billaah ay ilaa bicaanat illaah inuu ilaahay nagu kaalmeeyo mooye si kale uma kari karro xadiidka sidaa lagu soo wariyey waxaa laga soo wariyey min xadiisi anas wuxuu sheegayaa xadiidkaasi in nabigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam ruuxu markuu ka soo baxayo gurigiisa hadduu yidhaahdo bismillaahi tawakkaltu cala allaah walaa xawla walaa quwata ila billaah yuqaalu lahu hudiita wawuqiita wakufiita waxaa lagu yidhaahdaa hadduu sidaa yidhaahdo hudiita waa lagu hanuuniyey wa waa lagu ilaaliyey waa lagu xafiday wakufiita waa lagu kaafiyey ya marka intaa mid walba waad helaysa cidda ka odhanaysa waxaa loo jeedaa malak baa ku odhanaya loo jeeda malak baa ka odhanaya ayaa loo jeedaa xadiiska sidaa ku soo arooray abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waana saxiix sheekh albaanina waa saxiixinayaa culamo kalena waa saxiixiyeen waxaa kaloo soo arooray xadiis abi hurayre laga soo warinaayo la macno ah oo tilmaamaya ruuxu markuu ka soo baxayo gurigiisa laba malag ee ku lamaan marka uu yidhaahdo dikrigan bismi illaahi markuu yidhaahdo labadii malag baa waxay yidhaahdaan hudiita marka uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ilaa billaahna qaalaa wuqiita labadii malag waxay yidhahaan waa lagu ilaaliye waa lagu xafiday markuu yidhahdo tawakkaltu cala allaah qaalaa labadii malag waxay yidhahaan kufiita waa lagu kaafiyey abaraani baa ku soo wariyey fi ducaa albaanina wuxuu ku tilmaamay silsilatu saxiixa inuu saxiix yahay ayuu ku tilmaamay waxaa laga qaadanaya in dikriga lagu dadaalo xadiiska hore wuxuu sheegayaa marka uu sidaa lagu yidhaahdo ayaa shaytaanku ka fogaadaa shaytaanku markaasuu ka fogaadaa markaasuu ku yidhaahdaa saaxiibkii shaytaankii kale maxaad ka agguraysaa yacni shakhsi la hanuuniyey oo la ilaaliyey oo la kaafiyey maxaad ka agguraysaa shayddaankii baa quusanaya markaa kan booskaagama bannaana marka sidaas aawadee waxaa laga qaadanaya in lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa xadiiska labaad ee uu baabkaa ku soo arooriyey waxa uu sheekhu tilmaamayaa in la odhanayo marka guriga laga soo baxayo allaahumma inii acuudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay yacni ducadaas ayaa la odhanaya waa duco allaahumma ilaahayow innii acuudu bika anigu waa ku magan gelayaa an adilla waxaan kaa magan gelayaa inaan lumo inaan lumaan kaa magan gelayaa aw udalla ama in lay lumiyo ayaan kaa magan gelayaa aw azilla inaan simbiririxdaan kaa magan gelayaa aw uzalla ama in lay simbiririxiyo ayaan kaa magan gelayaa aw adlima ama inaan dulmi la imaadaan kaa magan gelayaa aw udlama ama in lay dulmiyo ayaan kaa magangelayaa an adlima inaan dulmi la imaadaan kaa magangelayaa aw udlama ama in lay dulmiyo ayaan kaa magan gelayaa aw ajhala inaan markaa jahli la imaaddo waxaa loo jeedaa cid inaan ku gardarroodo oo aan ku xadgudbo ayaan kaa magan gelayaa aw yujhala calay ama in laygu gardaroodaan kaa magan gelayaa jahliga waxaa loo jeedaa yacni dhibaatayn cid markaa la dhibaataynayo aqoondarro in cid lagula imanayo waxaa laga tilmaamayaa gardarrada cid lagu gardaroonayaa looga jeedaa waa kuu shaacirka yidhi alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fowqa jahli aljaahiliina nin carbeedoo faanayey ee mucallaqaadkay ka mid ahayde waa kii odhanaayey alaa laa yajhalanna axadun calayna cidna yaynay nugu gardarroona nugu tacadiyin yaa fa najhala fawqa jahli iljaahiliina dabeedna aan anaguna ku gardarroono ku xadgudubno kuwa xadgudbaa intay xadgudbaan in ka fara badan yani waa nin faanayey buu ahaa marka jahliga waxaa loo isticmaalaa jahaalada gardarrada cid lagu gardarroonaayo lagu xadgudbayo xadiiskaa waxaa soo wariyey asxaabu sunan baa soo wariyey waana min xadiisi ummi salama weeyaan ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen culammada markaa saxiixisayna waxaa ka mida sheekh albaani ayaa ka mida marka waa duca ilaahay la baryayo yacnii ruuxu ilaahay baryadiisa mar walba waa u baahan yihi baryadina waa cibaado wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu idhi aniga i barya haddaa i baridaan waa idinka aqbalaya tanna waa ducaa waa duco magangal ah oo waxa shuruurta ama dhibaatooyinka ah ilaahay laga magangelaayo ilaahayna ciddii magan gasha ilaahay waa magangeliyaa marka waxay koobsanaysaa xaggii diin ahaan inuu markaa lumo iyo in la dhibaateeyo mid walba ilaahay buu ka magan gelayaa inuu isagu lumo ama markaa la lumiyo inuu simbiririxdo ama la simbirirxiyo inuu wax dulmiyo intaa mid waliba waa dhibaatooyin xagga diintiisa u noqonaysa aw ajhala ayaa la mida in la dulmiyo ama lagu xadgudbaana waa dhibaato xagga markaa adduunyadiisa u noqonaysa yacnii mid walba ilaahay buu ka magangelaya haddii la dulmiyo dee diintiisii dhibaata ma soo gaadhayso waxaaba laga yaabaa dulmiga la dulminayo isaga dani inay ugu jirto yacnii xasanaad iyo ajar iyo sawaab uu ka helayo haddii markaa uu ku sabro ciddan markaa dulmidayna xasanaad inay u shaqaynayso marka culammadu waxay yidhaahdaan waa fi aahiri iidaa wa fi alxaqiiqati ixsaan muuqaalka marka laga eego waxa weeye waa dhibis oo qofkii waa la dhibayaa waa la aflagaadaynayaa waa la caayayaa yacnii jidhkiisii baa dhibaato la gaadhsiinayaa xoolihiisii baa laga qaadayaa daahirka waxay ka tahay dhibis la dhibaya wa fi filxaqiiqana waxay noqonaysaa ixsaanu u sameeyey ixsaanuu u sameeyey waayo dee biqadri madlamati inta la dulmiyey in la eeg xasanaad ah baa looga jarayaa waxaaba dhici karta xasanaad aanu si kale ku shaqaysan karayn inuu ka helo xadgudubka iyo dhibaatada iyo cayda iyo aflagaadada iyo gacanta yacni markaa lagu isticmaalay ee marka waxa la dhibaateeye gacanta loo qaaday aafooyin la gaadhsiiyey dhaawacyo la gaadhsiiyey waxaa dhici karta in waxa weeye xasanaad badan inuu ka helaa dhici karto waa dhibaato xagga adduunyadiisa u noqonaysa marka mid walba ilaahay buu ka magan gelaya baabka koob iyo tobnaad addikru cinda dukhuuli ilmanzil waa xuska ilaahay la xusaayo marka guriga la soo gelayo in ilaahay la xuso sheekhu wuxuu tilmaamayaa marka guriga la soo gelayo in ducadan la odhanayo iyo dikrigan bismi illaahi walajna magaca ilaahay baanu ku soo gallay walaja waa gelitaanka bismi illaahi walajnaa magaca ilaahay baanu ku soo gallay wa bismi illaahi kharajnaa magaca ilaahay baanu ku baxnay bimacnaa annagoo magaca ilaahay ee gaashaan ka dhiganayno isku xafidayna ayaanu soo gallay magaca ilaahay baanu ku baxnay wa cala allaahi rabbina tawakkalnaa wa cala allaahi ilaahay oo qura rabbina rabbigay oo qura tawakkalnaa ayaannu tala saarannay ilaahay oo quraannu tala saaranaynaa umma liyusallim calaa ahlih intaa dabadeed ha salaamo ehelkiisa ha salaamo bimacnaa reerkiisa yacni ha salaamo marka macna ahaan waxaa laga qaadanayaa in dikrigaa la yidhaahdo marka la soo geliyo horumarinta bismillaahi la hormariyey waxay faa'iidaynaysaa magac kale inaan lagu soo gelayna magaca ilaahay oo qura in lagu soo gelaayo magaca ilaahay oo qurana lagu baxayo taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra waxaa la mid ah wa cala allaahi rabbina tawakalna oo tawakalna cala allah keliya ma odhan cala allaahi in la hormariya waxay faa'iidaynaysaa koobis allaahoo qura oo rabbiga iyo oo qura ayaannu tala saarannay laa calaa hayrih cid kale ma tala saarayno taqdiimka la hormariyey cala allaahi waxaa laga qaadanayaa xasr intaa dabadeedna wuxuu salaamayaa ehelkiisa ayuu salaamayaa axaadiis kalena waa ku soo aroortay marka uu guriga soo gelaayo inuu ehelkiisa salaamo axaadiis kalena waa ku timi xadiiskan lafdigiisu wuxuu ahaa in buu sheikhu ka tegaye idaa walaja arajulu baytahu falyaqul markuu ninkuu soo gelaayo gurigiisa ha yidhaahdo allaahumma innii as'aluka khayra almawliji wa khayra almakhraj yacnii intaasuu ka tegey allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa khayra almawlid gelitaan wanaagsan baan ku weydiisanayaa ama meel la galo wanaagsan baan ku weydiisanayaa wa khayra almakhraj bixitaan wanaagsanna waa ku weydiisanayaa bismi illaahi walajna inta kale waa kala mid ilaa aakhirih xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey min xadiisi abi maalikin alashcari ayuu ka soo wariyey sheekh albani markii hore waa saxiixiyey xadiiskan oo wuxuu ihi waa saxiix ha yeeshee sheikhu markii dambe waxa u caddaatay xadiisku inaanu qawi ahayn marka wuu ka noqday tasxiixa xadiiska uu saxiixiyey oo wuu daciifiyey fii takhriiji alkalimi atayib iyo daciifi abi daawuud iyo meelo kaleba waa ku daciifiyey sababtuna waxay tahay shurayx ibnu cubayd nin la yidhaahdo ayaa ka warinaya saxaabiga abi malik alashcari ka warinaya shurayxna abi malik alashcari waxba kama maqal abu xaatim oo a'immadii fannigii waxa uu yidhi alimaam abu xaatim alraazi waxa uu yidhi shurayx can abi malik mursal bimacnaa munqatic haddii shurayx abi malik wax ka wariyo xadiiskaasi wuxuu noqonayaa mid munqatic oo kala go'an oo aan xidhiidhsanayn ayuu markaa noqonaya marka sida saxiixa waxay tahay xadiisku inaanu asixin ayay markaa tahay laakiin fii bacdi alaxyaan ruuxu inuu la yimaado calaa sabiili ducaa oo la yimaadaa dhib ma leh haddii aanu markaa sunnanimo iyo iltizaam iyo wax la mida aanu kala imanayn waayo adciyada lagu ducaysanayo ee haddii waxa weeye ayna xataa daliil ahaan sugnayn waxay noqonaysaa fii bacdi alaxyaan in lagu ducaystaa inayna dhib lahayn haddii la kale waxaa ku soo aroortay markauu ruuxu gelaayo guriga gelayo inuu bisimka u qabto oo uu yidhahdo bismillaah uu yidhahdo magaca ilaahay inuu ku soo galo taasi waa sugan axaadiis kale ay ku soo aroortay axaadiis kale ayay ku soo aroortay baabka labiyo tobnaad ducaau adahaabi ila almasjid qabashada masjidka la qabanayo ama xaggiisa la aadayo oo loo kacayo ducada lagu ducaysanayo sheekhuu wuxuu yidhi markuu ruuxu masjidka xaggiisa u kacayo ama masjidka uu aadayo wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow ijcal fii qalbii nuuraa qalbigayga gudihiisa waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wa fii lisaanii nuuraa carabkayga gudihiisana waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wa fii samcii nuura maqalkayga gudihiisana waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wa fii basarii nuura araggayga gudihiisana nuur ka yeel wa min fawqii nuura xagga iga korraysa nuur ka yeel wa min taxtii nuura xagga iga hoosaysana nuur ka yeel wa can yamiinii nuura xaggayga midigna nuur ka yeel wa can shimaalii nuura xaggayga bidixna nuur ka yeel wa min amaamii nuuraa hortaydana ilaahayow nuur ka yeel wa min khalfii nuura xaggayga dambena ilaahow nuur ka yeel wajcal fii nafsii nuura naftayda gudaheedana waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wa acdim lii nuuraa ilaahow nuur ii weyne wa cadim lii nuuraa ilaahow nuur ii weyne yacni nuur weyn isii nuur weyn isii wajcal lii nuura ilaahayow nuur ii yeel wajcalnii nuura ilaahw nuur iga yeel allaahumma ilaahayow actinii waxaad i siisaa nuura nuur isii wajcal waxaad ka yeeshaa casabii seedahaygana nuura nuur ka yeel wa fii laxmii hilibkaygana waxaad ka yeeshaa nuura nuur ka yeel wa fii damii dhiiggaygana waxaad ka yeeshaa nuura nuur ka yeel yacni nuur u yeel baa loo jeeda mid nuur ku dhex sugan yahay seedahayga iyo hilibkayga iyo dhiiggayga yacni mid nuur ku dhex sugan yaha ka yaa wa fii shacrii nuura timahayga gudahoodana waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wa fii basharii nuura yacnii jidhkaygana waxaad ka yeeshaa nuura nuur ka yeel ishrada waxaa loo jeedaa yacnii jidhkan sare ee maqaarka a ah baa laga tilmaamaya yacni waxaad ka yeeshaa nuur allaahumma ilaahayow ijcal lii nuuran fii qabrii ii yeel nuur ii yeel qabrigayga gudihiisa iigu yeel oo midaan qabrigu igu madoobayn ee qabriga aad ii nuurto ilaahayu iga dhig wa nuuran fii cidaamii ilaahayu nuur ka yeel lafahayga gudahooda wa nuuran ilaahu nuur ii siyaadii wa nuuran ilaahu nuur ii siyaadii wa nuuran ilaahu nuur ii siyaadii saddex goor buu ku celiyey wa hablii nuuran calaa nuur ilaahayow isii nuura nuur isii nuurkaasoo calaa nuuri nuur kale kor saaran ilaahu isii bimacnaa nuur fara badan ilahayow isii xadiiskani waa ducaa cajiiba ah. umuuraha badankooda xadiiskan ku soo arooray haalibkoodu waxay ku sugan yihiin bukhaari iyo muslim badanku waa ku sugan yihiin khisaalka qaarkoodaan ku sugnayn baa jira sida marka waxa weeye saddexda qaybood ee dambe ee uu geliyey calaamadda mackuufataynka ama macquufataynka kolba sidii loo yidhaahdaba allaahuma ajcalnii nuuran fii qabrii wa nuuran fii cidaamii kuma sugna bukhaari iyo muslim toonna waxaa soo wariyey tirmidi ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixinayaan wa sidnii nuuran oo uu saddex goor ku celinayana bukhaari saxiixa kuma soo warine adabulmufradkuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinayaa wahablii nuuran calaa nuur qadarkaana waxaa soo wariyey buu yidhi ibnu abi caasim baa kitaabu ducaa ku soo wariyey siduu ibnu xajarku u tiirinaayo ibnu xajarna ma daciifin markuu fatxulbaariga arrinkaa ku sheegay waxayna culammadu yidhaahdaan riwaayaadka uu ku soo arooriyo alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari oo aanu waxba ka odhannin qaacidadiisu waxay tahay agtiisa inay ka tahay xasana aqalu alaxwaal waa inay ama saxiix tahay ama waa inay xasan tahay ugu yaraan waa inay xasan tahay waxaa laga qaadanayaa ducadan in ilaahay laga baryo oo lagu ducaysto ayaa laga qaadanaya nuurar fara badan baana ilaahay la weydiisanayaa wa jamiicu aljihaat inuu ilaahay ka nuuro xubnihiisoo dhanna inuu markaa nuuro qabrigana inuu ku nuuro nuur inuu u kordhiyo waxaa ku sugan alitnaab fi ducaa waxaa ku sugan alitnaab fi ducaa ducadii oo lagu dheeraanayo khasladaha ay koobsanayso ducadu yagay isku dhadhow yihiin ayaa haddana waxa weeye markaa taladud la jeclaysanayo ducadii oo la macaansanayo ayaa tafaasiil badan loo kala qaadqaadaya waxaa la a xadiiskii sheegayey allahuma akfir lii danbii kullah diqahu wa jillah sirahu wa calaaniyatah ila aakhirih waxaa ku sugan itnaab fi ducaa ducadii waa cibaado nooc taladudah oo macaansiyo jeclaysi ah ayaa ku sugan ta noocaasina markaa midaan fiicnayn ma ahee waa mid markaa maxmuuda weeye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ducada marka anwaacda ruuxu ka ducaysanayo markay ku saabsan tahay in tafaasiishaa badan la sameeyo lagu dheeraadaa way fiican tahay laakiin xagga ashkhaasta markay ku saabsan tahay itnaabku iyadu ma fiicna dadka qaarkood baa markay ducaysanayaan waxay odhanayaan ilahu aniga ii dambi dhaaf ilaahw yacni aabbahay u dembi dhaaf hooyaday u dembi dhaaf awowgay u dembi dhaaf yacni ayeeyaday u dembi dhaaf yacni qaraabadeeda u dembi dhaaf jaarkaygu yacni markaa wuxuu u samaynayaa ashkhaasta siduu u kala tirtirinayuu farabadinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan sidaasi ma soo aroorinoo itnaabka ku saabsan xagga ashkhaasta in tafaasiishaa badan sidaa loo kala qaadqaado oo loo kala guro iyadu ma soo aroorin waxaa ku filan inuu yidhaahdo allaahumma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat inta kaloo dhammi waxay soo gelayaan walilmu'miniina waalmu'minaat bay soo gelayaan laakiin waxa isaga ku tacalluqa inuu sidaa u kala qaadqaadaa iyadu waa maxmuuda waa soo aroortay xadiiskan iyo xadiiskaa kalaba waa ku tusinaya ilaahu qalbigayga gudihiisa waxaad ka yeeshaa nuur waa duco qaali ah waayo qalbigii haddii la nuuro jidhkii kalena nuurkii raadkiisii baa soo gaadhaya nuurkii cilmiga iyo nuurkii iimaanka iyo nuurkii taqwada ayaa qalbiga lagu nuuraya oo iimaankii waa nuuraya cilmiguna waa nuuraya taqwaduna waa nuuraysaa taqwada asalkeeduna qalbigay ku sugan tahay attaqwa haahunaa sida xadiidku sheegaayo qalbiguna waa meeshii xukumaysay jidhkoo dhan alaa ina fi ljasadi mudghatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa fasadat fasada aljasadu kulluh jidhka waxaa ku jira cad hadduu hagaago jidhku wada hagaagayo hadduu kharibmana wada kharibmayo alaa wahiya hiya alqalbi wa qalbi ilaw carabkayga nuur ka yeel marka qalbigii haddii la nuuro dulamaadkii shirkiga iyo shakiga iyo nifaaqa iyo jahliga iyo macaasida loo qasdaayo waxaasoo dhan baa laga badbaadayay carabkayga gudihiisa ilaah waxaad ka yeeshaa nuur nuurku wuxuu keensanayaa inuu khayr ku hadlo waanu dembi iyo xumaan ku hadlin maqalkayga gudihiisa waxaad ka yeeshaa nuur nuurkaasi wuxuu keensanayaa inuu khayr ku dhegaysto waanu shar ku dhegaysan wa fii basarii nuuran nuurkaasi wuxuu keensanayaa inuu khayr ku eego ama dembi inaanu ku eegin buu keensanayaa oo wixii dembi ah aanu ku daawan oo ku eegin lixda jihaba ilaahuw nuur iga yeel lixda jiha waxaa weeye waa afarta jihee hareeraha iyo fawq iyo taxt xagga sare iyo xagga hoose waa aljihaatu sit jihooyinka lixdaah lixda geesoodba haddii laga nuuro shaytaankii uma soo dhowaan karo wasaawiskii iyo waswaaskii kuma soo tuuri karo anwaartan baad daafacaysa saas awadeed dulumaadkii shaytaanka iyo wasaawiskiisii iyo waswaaskiisii baa laga badbaadaya ilaahu naftayda gudaheeda waxaad ka yeeshaa nuur nuur weynna isii oo nuurka ii weynaya yacnii shaydaanku nafta wuxuu ku ridaa hami iyo khami iyo murugo iyo warwar ayuu ku ridaa anwaartaa hadduu ilaahay ka yeelo warwarka iyo walbahaarka iyo murugada iyo cabsida waxaasi waa ka baxaya ilaahu nuur ii yeel nuurna iga yeel oo nuur weyn isii allahuma actinii nuura ilaahu nuur isii seedahayga qaaruu nuur ku sugan yahay ka yeel hilibkaygana qaaruu nuur ku sugan yahay ka yeel dhiiggaygana qaaruu nuur ku sugan yahay ka yeel hadduu ilaahay wada nuuriyo waxaa ka imanaysaa inuu noqdo ruux maxfuud ah oo laga ilaaliyey shaytaankii anwaartaa ilaahay lagu ilaaliyey ilaahay dhowray sharcigii ku camalfalayoo ku dhaqmaya wuxuu ku ducaysanayaa qabrigana inuu ilaahay u nuuro allaahuma ajcal lii nuuran fii qabrii wa nuuran fii cidaamii wuxuu ku celcelinayaa wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuura saasuu ku celinaya calaa kulli xaal anwaarta lagu ducaysanayaa waa mid aad iyo aad yacni u fiican weeye khayr badan baana ku jira munaasabaad kale waa soo aroortay oo ducadan duca shabahda lagu ducaysanaayo ama salaad gudaheed sujuuddoo kale marka laakiin xadiidkani wuxuu ku saabsanaa marka masjidka loo soo baxo ku saabsanaa wa kaana idaa kharaja ila asalaati qaal yanii habeenkii markuu kaco marka dambe wuxuu sheegaya xadiidku marka uu salaada u soo baxo oo xagga masjidka soo qabto ayuu odhanaya ducadan marka haddaad aragto wakhtiyo kale oo ducadan la odhanayey isma diidayaan ama ducadan wax ka mida la odhanayey mid iska hor imanaysa maaha baabka ama fasalka saddexiyo tobnaad ducaa'u dukhuuli ilmasjid masjidka marka la gelayo ducada lagu ducaysanayo wuxuu sheekhu yidhi marka masjidka la gelayo waxaa la odhanayaa acuudu billaahi alcadiim waxaan magan galay ilaahay baan magan galay allahaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ah wa biwajhi wejigiisaan magan galay wejiga ilaahay ee alkariimi sharaftale baan magan galay wa sulaanihi ilaahay markaa sultaankiisiiyo awooddiisaan magan galay alqadiimi horreey min ashaytaani shaytaan baan ka magan galay sharka shaytaankaan ka magan galay shaytaankaasoo alrajiimi ayilmarjuumi kii la fogeeyey ah hilla dheereeyee la fogeeyey ahaaday ayaan ka magan galay shaytaankii marjuumka ahaa ee la fogeeyey baa ilaahay inuu iga magan geliyo aan ilaahay ka magan galay xadiiskan sidan ku soo arooray waxaa soo wariyey abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey waxaanu ahaa min xadiisi cabdillaahi bni camri bni alcaas wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa mid yidhaahda ida dakhala almasjida acuudu biاllahi alcadiim wabiwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min alshayطaani alrajiim waxaanuu yidhi faida qaala dalika qaala ashayطaanu xufida minii saa'ira alyowm addoonku markuu sidaa yidhaahdo shaytaanku wuxuu yidhaahdaa maalinta inta ka hadhay waa layga ilaaliyey maalinta inta ka hadhay waa layga ilaaliyey waayo magan ilaahay weeye ilaahayna magantiisa cidda u maganta ah ee magan gashay cid u dhaafi kartaa ma jirto cid u dhaafi kartaa ma jirto xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud xaafid ibnu xajar wuxu yihi waa xasan nawowina wuxuu yidhi sanadkiisu waa jayid sheekh albaanina waa saxiixinaya waa xadiis haabita ah oo sugan waxaa laga qaadanayaa ducadaas in lagu ducaystaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ducada magangalka ducaysadka lagu ducaysanaya inay fiican tahay sharka shaydaankana ruuxa inay ka ilaalinayso yacnii sabab u tahay in laga ilaaliyo xufida mini saa'ir alyowm masaa'isha lagala baxay ka mid waxaa kaloo laga deliishanayaa sifaatka ilaahay in la magan inay bannaan tahay wa biwajhihi alkariim wa sultaanihi alqadiim markaa sifaadka ilaahay in la magan galaana inay bannaantaha laga qaadanaya waxay kaloo deliil u tahay sifaatka ilaahay inaynay makhluuq ahayn oo sifaatka ilaahay waa min allaah saas aawadeed sifaatka ilaahay makhluuqu ma aha dikri labaad shiikhu wuxuu soo arooriyey markuu ruuxu masjidka gelaayo inuu yidhaahdo bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama magaca ilaahay baan ku gelayaa waasalaatu naxariis ama wasalaatu weji labaad waasalaatu ammaan ilaahay ammaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wasalaamu iyo salaam uu salaamaa ama wasalaamu iyo nabadgelyo uu nabadgeliyaa calaa rasuuliillaah rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam korkiisa ha ahaato allaahumma ilaahayow iftax lii ii fur abwaaba raxmatik raxmaddaada albaabadeeda ii fur bimacnaa noocyada raxmaddaada ee kala duduwan ilaahayow ii fur oo markaa mid ii furan ka yeel xadiiskan qadarka salaadda mooye inta kale xadiisku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood bismi illaahi allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik qadarkaasi waxay ku sugan tahay saxiixa oo qadarka bisimka iyo ducadaa keliya ku saabsan waxay ku soo aroortay saxiixa ayay ku timi oo iyada ishkaal kuma jiro wax madmadowi kuma jiro sugnaanshaheeda salaamta in lagu daro wasalaamu calaa rasuuli illaah oo wasalaatu keliya la reebo bismi illaahi waasalaamu calaa rasuuli illaahi allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik qadar kaana waxaa soo wariyey sunannada qaarkood baa soo wariyey xaakimna mustadraga ayuu ku soo wariyey xaakimna mustadraga ayuu ku soo wariyey saxiixaynu u jeednay ay ku sugan tahay qadarka kale waxa weeye waa muslim waa fii saxiixi muslim bismi illaahi allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waasalaamu calaa rasuuliillaahi marka lagu darana xaakimna mustadraga ayuu ku soo wariyey waa fii mustadraki alxaakim sunanka qaarkoodna waa soo wariyey xaakim mustadragu waa saxiix calaa shartihimaa shardiga bukhaariyo muslim ku asaxday buusirina waa saxiixinaya oo wuxuu ihi sanadkiisu waa saxiix waa saxiixinaya amaa qadarka ku saabsan waasalaatu oo in salliga lagu daro wuxuu u cuskaday sheikhu sheekh albaani inuu quweeyey oo riwaayo markaa sheegaysa ficil ahaan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ula yimi oo ibnu sunni soo warinaayo anas uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida dakhala almasjida qaala bismi illaahi allaahumma salli calaa muxammad qadarkaa keliyuu soo wariyey waa bisimka iyo intaa salliga ibnu sunni ayaa soo wariyey oo camalulyowm walleyla ku soo wariyey xaafid ibnu xajarna waa daciifinayaan ha yeeshee dariiq kalaa jira oo uu sheikhu tacliiqana kuugu ishaarayo ibni maajah iyo ku soo arooray oo sheegaya faatima inay soo warisay in la odhanayo bismi illaahi allaahumma akfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik salliguna ku jiro bismi illaahi allaahumma salli calaa muxammad allaahumma akfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik xadiiskaana sanadkiisa laftiisa waa daciif laakiin sheikh albaani labadu isku quweeyey waxaan kuwa saxiixa ku sugan oo aan kan ku sugnayna waa jiraa wuxuu la dheeraad yahina waa jiraa sidaas aawadeed salliga waxaa laga soo qaatay xadiiskaas wax ku jiraan ayaa laga soo qaatay oo dabeedna markaasaa lagu daray sugnaanshaha salligu sugan yahay nadar baa ku sugan kolay waxaa la hubaa bismi illaahi wassalaamu calaa rasuuli illaah allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik qadarkaa in la yidhaahdo iyada waa la hubaa marka haddii qadarkaa la yidhaahdo dikrigii waa la yimi ruux wa kifaaya in sha allah ducada marka laga baxayo baabka afar iyo tobnaad buu sheikhu u yeelay ducaa'u alkhuruuji min almasjid masjidka marka laga baxayo ducada lagu ducaysanayo bismi illaahi walsalaatu walsalaamu calaa rasuuli illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa waasalaatu salliga ama naxariista ama wasalaatu ammaanaha ilaahay iyo wasalaamu nabadgelyaduba calaa rasuuliillaah rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam korkiisa ha ahaato allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waa ku weydiisanayaa min fadlik fadligaaga wax ka mida inaad isiisaan ku weydiisanayaa allaahumma ilaahayow icsimnii min ashaytaani alrajiim iga dhowro iga ilaali shaytaankii la fogeeyey ilaahu sharkiisa iga ilaali oo iga dhowro intii hore aynu soo aragnay ayaa markaa kanna ku sugan oo wasalaatu waxaa laga qaatay xadiiska markaa ibnu sunni soo warinaayo min xadiisi anas iyo xadiiska kale faatime laga soo warinaya faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam isaguna daciif ah labadaa daciifo laysku ysku kabaa laga qaatay qadarka wasalaatu ah lafdiga wasalaatuna sidan uguma soo aroorine allaahumma salli calaa muxammed bay ugu soo aroortay labadaa xadiisba allaahumma salli calaa muxammad marka lafdigeedu wasalaatu ma ahayn inta kale waxa way kala mid tahay intii horeynu soo aragnay waayo bismillaahi in la yidhaahdo iyo ducadan in la raaciyo allaahumma innii as'aluka min fadlik waa fii saxiixi muslim labadaa qadar xadiiskaa horey ku wada jireen allaahumma acsimnii min ashaytaani arajiimna xadiis markaa ibnu maajah soo warinayo baa ziyaadadaa ku daray sheekh albaanina waa saxiixinaya wasalaamu calaa rasuuli illaah waa xadiiskii xaakimyo baa u daliila ah. xadiiskii xaakimyo ayuu ku soo arooray calaa kulli xaal taas iyadu waa sugan tahay ishkaal maleh ishkaal ma leh waxaa kaloo soo arooray lafdiga lafdi la macno ah allaahuma acsimnii min ashaytaani alrajiim oo ah markaa in lagu daro allaahuma ajirnii min ashaytaani alrajiim beddelka allaahuma acsimnii min ashaytaani alrajiim allaahuma ajirnii min ashaytaani alrajiimna waxay la macno tahay ilaahu iga ilaali sharka waayo ajirnii iga magangeli weeye ijaaradu waa magangelin weyey marka ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim baa soo wariyey allahuma ajirnii min ashaytaani arajiim bedelka allahuma acsimnii min ashaytaani arajiim xaakimna wuxuu yidhi shardiga bukhaariiyo muslim ayuu ku asaxay buu yidhi marka masjidka la gelayo ducadii waxaa lagu ducaysanayaa ilaahu albaabada raxmadda ii fur waayo dee wuxuu la imanayaa inuu beytkii ilaahay gelayo marka aakhiro wax u yasiraya oo marka waxa weeye dembidhaafyadii iyo naxariistii iyo qabuulkii camalka laga aqbalayey kullu daalika ayuu ilaahay ka baryaya markuu ka baxayo wuxuu ku ducaysanayaa laba shay allaahumma innii as'aluka min fadlik waayo hadduu masjidkii ka baxay risiq xalaala inuu doontaa dhici kartaa faida qudiyat alsalaatu faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah marka maadaama fadliga ilaahay la doonaayo ilahay fadligiisa in laga baryo way imanaysaa allaahumma inii as'aluka min fadli wuxuu kaloo mucarad u yaho u bandhigan yahay dee shaydaankii inuu ugaadhsado oo uu soo weeraro oo uu lumiyo oo uu kediyo taana shaydaankii waa inuu ka magan galaa ilaahay inuu ka magan geliyo allah waa inuu magan galaa oo sharkii shaytaanka ka magan galaa allaahuma acsimnii min ashaytaani arajiim ama lafdiga kale allaahuma ajirnii min ashaytaani arajiim marka taana saas weye xaal walba dikriga lala imanayo marka guriga laga baxayo marka la soo gelayo marka masjidka la gelayo marka laga baxayo yacni tallaabadii la qaadayaba dikriga lala imanayo iyo ducada lala imanaya waxay faa'iidaynaysaa sida qofku khayrka ugu dhex jirayo oo markuu masjidka ku jiro keliya aanu cibaadaysanayne mar walba cibaadadii uu isku dayey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk